la helay alaqa bay furmaysaa tusaale faidaa qaala lizawjatii xaaskiisii haddii ku yidhaahdo in xibti haddaad xaydto oo caadad kugu dhacdo fa anti furanta hadday caadadu kugu timaado waad furanta farafat way furmaysaa bimujaradi ru'yati dami dhiiggii caadada markay aragto markaa waa furmaysaa oo darafadu markaasay dhacaysaa faidaa qaalat marka hadday tiraado iyadoo xirtu waa xeeday caadada u dhacday oo fakadabaha ah uu beeniyo beenta waya yidhahda caadada iyo dhiig kuma dhicin falqawlu hadalku qawluhaa hadalka iyadoo tiri weeye maca yamiiniha iyadoo dhaaranaysa waayo isagu inayna caado ku dhicin markhaati ma keeni karo haddii uu isagii markhaati keeni karinna sidoo kale kuma dhaaran karo oo gabadhan inaan caado ku dhicin isagu ma ogaan karo waana daahirul kadib hadduu ku dhaarta caado kuma dhicin laakiin iyadaa hadalkeeda dhaarku kabays mualifku raxima allahu tacaala wuxuu rabaa inuu yidhaahdo qofka hadduu shardi ku xidho shardigaas suuradu duuniba ha ahaado ama iyada ha yidhaahdo waxaa haddaad samayso ama isaga ha isu celiyo waxaa haddaan sameeyo ha yidhaahdo amaan samayn waayo ama iyada ay samayn weydo ama qof kale ha ku saabsanaado hebel waxaa hadduu sameeyo iyo hebel hadduu waxaa samayn waayo ha noqoto mar shardi ku xiro la yidhaahdo shardigaa haddii la helo waan ku furay ama saa hadday wax noqdaan ama noqon waayaan waa furan tahay wixii un baa la eegaya talaaqiina waa taagnaanaya inta ka horeysa waa reerisu xalaala marka ay arrintii dhacdo bay dalqadina dhacaysa saa darteed haddii laakiin wixii qicitaankiisi laysku qabsado labadaas weeye haddii haweenkii ficilkeeda wax la afarka iyo raadka waxaa ka dhalanayana iyada u noqonaya hadday tahay falqowlu qowlaha biyamiiniha xaydkeeda iyadaw inay caado ku dhacday iyo caloosheeda ilmeynu ku jirana iyadaa aaminku oo amiina wey walidaalika ilahi subana taala iyadu la khisaabay oo wuxuu yidhi walaa yaxillu lahuna an yktumna maa khalaqa allahu fi arxaamihina in kuna yumina billahi walyowm اaakhir hadday ilaahay aakare gabadhu rumaysan tahay caloosheeda ilmo ku jirta jirayaanay qayb taa macnaheedu waxaa weeye dee iyadaa la weydiinaya markay ciddo tirsanayso wax uwan yaa leedahay baa laleeyahay hadday tiraada haa ku cidda tirsaanle ciddadaa waaja ka dhalayso hadday tiraada maya hadday min dawaatin xayli ahaydna saddex caama tirsaa la dhihi haddii waktigii marka la gaaro saddex bilood saddexdii caamood ugu dhaceen ay tiraahdana subiqat haddii ciidi ku inkirtana waa la dhaarin bimacnaa qowlkeedu waa waxay sheegtay iyada min baabil amaana weeye warkan la weydiinayo maashana waxaan ku soo marnay dacwo hadday timaado qofna yadu yadu amiinin ay tahay isaga abaarinaya biyamiini baa abaarinaya tanna qowlkeedu qowlu amiini weeye saasaa loo abaarinaya bay yidhahdeen wain qaala haddii uu yidhaahdo waa isla suuradii laakiin waxaad bay ka duwan tahay in xibkii haddaa caada kugu dhacdo fabaratuki naagta lagula qaabaayo taariiq way furanta hadday caadadaadu caada kugu dhacdo naagta kala waa furay faqaalad waxay tihi sabtu caadi waa u dhacay fakadabahaa waa beeniyey falqawlu qawlu hadalku hadalkiisa weeye saa la ansix gelin walam tatluq idaratu tii lala qabayna ku furmi mayso hadalkeeda ay tihi labada goorba waa qalax mucallaqa oo la shardi lagu xihay labada goorbana shardiga lagu xihay waa iyadu hadday caado ku dhacdo labada goorbana caalam ugu dhacday baa la isku qabsaday saddexdaa way wadaadaan waxay ku kala duwan yihiin waxa furmaya marna waa iyada marna waa qofta kale markay iyada ahayd waa la aqbalay laakiin markay haweenta kala ahayd lama aqbalin haddaba labada masalo labadaba caadaday u yahayd iyadaana amiin ahaydee maxaa isbedelay waxay ahayd amiin bay ahayd laakiin markay naagaha qaba timi tuhmadaa xoog badan tuhmada ayaa xoog badan inay tidhaahda caadada ugu dhacday tuhmo iyo caataa tuhmo xoog badan baa taallo hadda barra waxaa loogu magacaabo haweenta laga qabo waa dad isdhibitaan u jooga oo isdabagoye u jooga qawaacidda sharciguna waxay ina bartay qofkii isagoo amiin ah meeshay tuhma timaado markhaatigiisa lama aqbalo qofku qofkay xoogay ka dhaxeeyaa cuqdadi nabiga xadiiska cabdillahi bn camr casii kitaabu shahaada lagu tegi doonaaye walaa dahaadat shahaadatu duu rimrin calaa aqii nin walaalkii cuqdad iyo xumaata ka dhaxaysa markhaatigiisa loo qaban maayo saa darteed hadday waxyaaba daahira leedahay goobjoog baanaa ku markhaati kacdada looma qabteen maadaama haween la wada qabo asalku xoogufin ay ka dhaxaysa ay tahay tanna min baabi caadadiibaa igu dhacdaydu min haadan baabi wey xukunkan ay qirayso xukunkan falkan ay qirayso xukunka ka dhalanayo islaamku ku dhacayaa kale islaamkana xooguf baa ka dhaxaysa markhaatigeeda looma qaban jirin xooguftaa jirta darteed walidaalika laba qof oo kastoo xirgufi ka baxayso markhaati la isuguma qabso tanna minhaa albaani weeyo min jinsi shahaada geli maadaama xukunka ka dhalanayaay iyada kala wafdhacayo wain qaala hadduu yidhaahdo in kharajti haddii aad baxdo ilaa idni golaanshahaga ma ahane faantu faariqu waa furan tahay anaan kuu ogolaayan haddaad baxda waa furan tahay uma adina lahaa wuu ogolaaday filkhuruuji bixitaankii maratan hal mar buu ogolaaday waad bixi kartaa bu fakharaja waa baxay ko uma kharaja waxay baxday bacda daalika markaa kadib bay baxday bilaa idnin ogolaansho la-aan lam tatluq furmi mayso ninka yidhaahdo aroon ku ogolaanay haddaad baxda waa furan tahay ogolaanshana uu sameeyo oo ay baxdo tacliiqiisii baala marba hadduu ogolaansho bixiyey waxay leeyihin tacliiqa sidan oo kaleeta ah tikraar shardi soo noqnoqda ma faa'iideeyo bixitaankaygu ugu horreeyey shardiga ku xigay isagaa fasaxay fa batala shardigu shardigiisi waa baxay waxauu soo noqnoqonaya aan ereygiisi kuma caddayn laakiin waa in qaar hagu yidhaahdo kullamaa kharaj mar kasta oo aad baxdo ilaa buudihii ogolaanshaha iga baahane faanta faariqu waa furan tahay fabiayi maratin mar kasta oo harajat ay baxda bikayri idni idan la-aantiisa dalka way furmaysaa waa isagaa qeexira waxyaabaha saasoo kaleeta ah maadaama isagu mar kasta oo baxda idan la-aan hadduu mar idina mar kaleo tariiu midna ay baxdo dalqadii way dhacaysaa wain qaala hadduu yidhaahdo mataa waqaca calayki markay kugu dhacdo saraaqiibal qaday markaan ku furee waa furan tahay ku dhaho fa anti taaliqun adigu waad furay qablahu xilligaa horteed baad salaaman saddex kusii furan tahay culimo kaaku ilaa waad furan tahay saddex waa saddex ka horreysaad ku furan tahay uma qaala wuxuu yii bacda daalika intaa kadib anti taaliqun waad furan tahay ulliqa waxaa naagtii lagu furayaa almunajaza faqad midkaa hadda uu gooyo waa furan tahay aysan keliya baa dhici saddexii ka horeysa dhici mayso sababtaa waxaa ka dhalanaya waxaa la yidhaha adawr isawari baa ka dhalanaya haddii uu yidhaahdo maankaan ku dhaha waa furan tahay horseed baa saddex furay haddi naag saddex furan balaqaadi kuma dhaco saddexdii dhamaata dalqadkaa maajin maya saddexday dhici maysa ilaa kan dhacdo kan waxba meelay ku dhacdo waama hayso saddexdii ka horeysa hadday dhacaan waxaa la noqonay diyaar biyo yaa horeeyey dowrka waxaa la yidhahdaa sansiga ahlucilmiga waxaan meel uu ka bilowday meel ku dhammaado kala muuqata aan lahayn kan kanuu ku xihan yahay kana kanuu ku xihan yahay kana kanu ku xihan yahay mid kan in la helo kanay ku xidhanta kan in la helana mid ay ku xidhanta kaan in la helana kanay ku xidhanta xaggee laga bilaabmay hadda haddaad tidhaahdo ukun may dhalatay digaag bay ku xihan digaagguna ukun dhalatay wajeemiyey buu ku xihan yahay ukunta yaa yaa ukunta hadaa dhahado ukunta horeysa hadaa dhahdo yaa qaloo dhalatay digaag baa dhalay iyada horeysay baa xihay haddaad tidhaahdo digaagga horeeyeen isagu ukunta maahay markiisii horaa lagu leeyay calaa digaagga iyo ukunta qisada la yidhahdo oo wax dowrka u yaqaanaan culimadeeda waad furan tahay haddaan ku markaan uha ereygaa saddex ka furan saddexdu halkan ku xihan tahay halkanna saddexdu hadday dhacaan meelu ku dhaca male halkan dhicinna saddexday dhici maayaan saddexdii hadday ka hor ka horeeyey hadday ka hor dhacaanna meelu ku dhaca male kalaamka ora lagu wey salaatan qabla lahu wey lianna alicmaalu kalaami awlaa binihimaali hadalku in macno loo yara ka fiican haddii kale isdaboolay maalayaanu noqon waman callaqa qofkii xiraa bificli nafsihi isaga wuxuu samaynayo haddaan saa yeelo haddaan waxaa sameeyo haddaan sidaa iraahdo waa tiranka haduu yidhaahdo fafaca naasiyan isagoo hashalmaansan buu sameeye wixii aw mukrahan ama lagu qasbay lam yaqac falaaxa dhici maayo hadduu yidhaahdo haddii aan gurigaa tago waa tiranka uu ishalmaamay inuu sharcigaa xiray oo naarka dalqadeedii ku xiray isagoo dhex taagan buu sakay ama markuu kasoo baxay buu xasuustay waxba dhici maayaan ama waa la qasbay oo inta la xambaaray baa guriga dhex geliyey waxba furmi maayaan ama qasab ku dalbaani yihaadii kale waxbaa la isu qaatay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi inama wadaa can ummatii alkhata wاlnisyaana wama subiyu calayh waxay halmaamaan yeesha lagu qas ummadda looma qabo somaala ninkii soomaa hadduu isu salmaamo cuntiya cabitaan ka dhargo fa acamahu llahu wasaqaa falyutima sawma ha iska dhamaystira soonkiisa ilaahay baa cabitaan siiyey soonkiisina waa u jira halmaan hadal kuma jiro rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akfaana wain callaqa hadduu ku xidho shardiga dalaaqa bificli gayrihi qof kale wuxuu sameeyo mid lagu yihaahdo in dakala zaydun hebel haddii uu galo addaara ah, ninka zaydila hebel la yidhaahdo guriga hadduu galo faantu faarat waa furan hebel hadduu gurigaa galo ama gurigaa soo galo waa furan tahay dalaaqaydii qof kale soo gelitaankii baa lagu xiray fadakalahaa uu soo galay qofki ninkii hebel gurigii buu galay qabla cilmihi isagoo ogeyn bitacliiqi in dalaaq lagu xiray gelitaankiisa isagoo waweyn buu galay aw bacdahu ama markuu ogaaday kadib buu galay daakiran lahu isagoo xasuusan buu galay aw nacsiyan isagoo halmaansan buu galay laakiin wa kaana wuxuu ahaa hayra mubaalin minaan danka lahayn bixinsihi ninka dhaartiisii inay jabto unliqad ama aruqad way furmi ama unliqad waa la furaya wain calima dunya bitacliiqi in shardi lagu xiray fadakala naasiyan isagoo halmaansanna uu galo uhoo nimanjugaayuu dadka danaynayee wax ka soo qaadayuu kamid yahay bixintee ninka naafta inay ka jabto dadka u aada yeelayee ka ilaalinayuu kamid ahaa lam tatruq furmi mayso hadda wuxuu ku leeyahay qof kale ficilkii haddaad ku xirto saddex xaaladood hadduu ku galo qofkii ficilkii ku sameeyo dalaaquu dhacaya hal xaaladna dalaaqu dhici maayo saddexaada waa midda ee qabla alcilmi bitacliiqi isagoo ogeyn inaa shardigaa ku xirtay haddii uu gurigii galo ama ficilkii sameeyo hawaankii way furmi labaa gabad baa iskaalmaysay marka koowaade dee tacliiqii shardigii waa dhacay hadduu galo ficilkaa sameeyey haywaana sameeyey marka labaadna inuusan ogeyn de adigii ku xiray baan u sheeginoo taqsiirka adaad sameeyey abaataa haddaad ku xirtay aad u sheegtay hadaadan u sheegin oonan ogeysiinin dee adigaa sabab isugu ah xaaladda haddaba hadduunan ogeyn mutlaqan way nicibu ku yiri xaaladda labaad hadduu wegyahay oo isagoo xasuusan uu galana way dhici mutlaqan waayo waagu baakasna wuu galay wuuna xasuusnaa muuna ogaa tacliiqu shardi lagu xidhay haddaad gurigaa gasho waa ogaa isagoo og owniga xasuusan oon halmaanin buu galay mutlaqan way dhiciyada suurada taagaskee uu dhalaaq dhacaya waxaa weeye wuu ogaa wuuna halmaansanaa isagoo og buu galay buu loo sheegay oo halmaansan buu guriga galay labaa u kala qaadaynaa marna way dhici marna dhici mayso mar way dhiciyo ninkaniba hadduu yahay nimaan iyo inay hadaagtu kaa furanta aan damba ka lahayn waana xogubaa idinka dhaxaysa amina kaa furantuuba ama amina kaa furanti in kale waxaweyda kaga xihan ma jiro qof reerkaagi iyo burburkiisa dan kale amay xanuun ku haysa maaha niman laa yubaali isagoo halmaansan hadduu galo dalqadaa way dhici sababtoo wax macno iyo afkiisa ka leedahay baadan jirinba adiguna ninaan xeerkaaga burburkiisa aynan wax weyn raafka ka ahayn ama jecelba markaa ku xirtay adaa ku tabadan wixii ka yimaada waxaa soo haray ninka waa ogyahay waana halmaansanaa laakiin hadduu xasuusan yahay ma sameeyeen oo waa inay xanuujinayso ay dhibayso reerkaaga inuu burburo ninkaasi adiguu kula mid yahay booskaagii sidii adigu halmaana baad ku samaysaan waxba u furmeen baa ninkan halmaankiisana ku furmaynin waa laba halmaan maxaa kala duway midna halmaankiisu halmaankaa wuu shabahaa midna halmaankiisu kastiisuu shabahaayo danba kabaneeda kas u geliyaan iyo halmaan ku geliyaan nin wax weynay ka tahay waxba kama hadkiisa inay daan kaa furantay iyo in macnaha labalah ninka halmaankiisu iyo kastiisu way shabahaan ninka ka xanuunsanayaa halmaankiisu halmaankaa wuu shabahaa lidalika halmaanka xukunkaaga la siiyey halmaankii ninka kalena kastiisaa lala laga dhigay wain qaala hadduu yidhaahdo in dakaltu daara hawariya guriga haddaad gasho fa anti aaliqun waad furan tahay guriga haddaad gasho ama meeshaad tagto ama waxaad samayso ama sidaa yeesho waad furan tahay ama cagsigeeda haddaad guriga geli weydo haddaad saa yeeli weydo haddaad hawshaa qaban weydo haddaad meesha aadi weydo waad sorontahay uma baanat minhu way ka dheeraatay oo si kalayba u kala tageen hawshii oo la gaarinba shardi baa xirnaa yuu furayba si kaliya sabab kalu u furay iyadoo shardigii mucallaqaa taagan yahay imaa bialqati aw bitalaatin ama hal dalqad ama saddex buu ku furay uma tزawajaha kadib buu guursaday rajactu ma dhihine hadday hal ahayd ciddadu markay ka dhamaatay uu dib u mehersaday hadday saddexaydna ahaydna goobtay xataa nin kale soo guursatay buu dib u guursaday uma dakala fi daara gurigiiba gashay kadib guurkii labaad kadib bay ficilkii saraysay lam takluq furmi mayso lanna shardiga uu tacliiq qaxeey guurkii waa u ahaa guurka damba ma ahayn halkaas xeelad baa ka soo baxday ma maqashee ninkii yidhi intuu biyaha webiga isagoo sooman hoos u tiimbaray oo dhow soo qurquriyo yidhi saasaa ilaahay loo fira fuqahadu xiyal bay leeyihiin markay xaaladu qaboo aso lagaga baxo halkaa xiilaa ka dhalatay ninkii cinda fuqahaai yidhaahda haddaad gurigaad gasho saddexdii baa igaga qoran tahay oo ay qabaan saddexdu inay israacayso arrintiina ku adkaatay gurigiina laga maadi waayey maxaa xaa maxay dhahen xeeraan ku haynaa hal balqada ku siidaan haye banaanka iska wareegto ha ciddo tirsato haye markay dhammaysatay dib u meherso gurigaas marka waayo guurka horu tacliiqu ahaaye ka damba maaha halkaa xeelada laga sameeyey waxaan filayaa inuu keeni doonay sida laftiisa faslu intaa talaaxu waa qayb nooc kala taga oo ninkii haweenkii ay ku kala tagaan iyo qaababkay u dhacayso oo kooban wey faslu fasalkana khuluquu ku saabsan yahay khuluqu waa nooc kala tag waxoogay xaaladdu markay adkaato waa falaaq iyo kala tag xagga haweenta ka socda wey iyadu ay wadajirkii iyo wada diidan tahay sabab unbay kolba wax waliba inuu qalbigi iyo niyadu si isaga gadoomtay oo ninkas iska saniftayna way dhici kartaa waxaa sii warniyo madaxayga halkaadi kuma rabo ninkan ma doonayo lama noolaan karo ibdaa haddii la xaajooday oo la waaniyey oo laiswacdiyeyna waxba qaban weyne ninkii waxaa u furan xoog kuma haysan karee wixii qaladiyo kharash ka gala ee kaga maqnaa iyada dhiirkii lagama hadlayo wixii uu beheli iyo hadiyado u siiyey inuu yihahdo jacay xoola-aan iyo xelala-aan yeeli maaye sababtaa idi dalqadoodii bay iibsanaysaa marka dalqadii bay ninkii ka garanaysaa noocaas waxaa la yidhaahdaa qori daahirka qur-aankuna waa sheegay oo ilahi wuxuu yihi walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shaya ila an yakaafa an laa yuqiima xuduud allah waxaad siiseen inaad ka qaadataan ma banaana inay iyadu ka labadoodu ka baqaan xuduuddi iyo xuquuqda in la ilaalin waayo maahan oo markaa kadib la yidhaahdo de wixii naga kala galan aan kala qaadano duurka iyo arsaaqda ilaahayna aan kala raasano fantashiru fil ardi aan noqon waxaa kala asalo a nabiga xilligiisiinay dhacday sala allahu alayh wasalam waxaa laga yaabaa adoon nin fiican oo diin ku fiican in lagaa iska nacaa min haabit ibni qays ibni shamaad uu dhihi jiray laba mise saddex jeer bay arrintaa qabsatay hulaca nin aad uu ahaa khatiibu rasuulillaahi ninka la dhihi jiray wey oo markay carabtu fasaaxa iyo aftahanima laisuu faari jiray intay qabaailku yimaadaan ninay soo xuleen soo diyaariyey uu khudba ahayo oo layaa u jawaabo ninka istaagi jiray halkaan ku ka alifahaa arkisaon soo diyaarin u jawaabtaya dadku aaminsiin jiray waa saxaabada ka mid aha nin wuxuu ahaa nabigu uu yihi ugu bishaareeyey jannada isagoo nool islaamkiisiunbaa maalinkin damba nabiga u tegay waxayna rasuulka ilaahay ninkii saadi tahaa inuu fulaa maxaa jira diin iyo dabeecad midna ku eedayn maayo diin xumana ka sheegan maayo dabeecad xumana ka sheegan maayo laakiin waa dhacay ninkaa waa nacay ma arki kara ma keeni karo inii akrabu kufra fi lislaam anoo muslimka ah, xuquuqdiisa inaan gudan waayo ku aakaro sheegaan ka yaari ninkan xaggu qof aadan sheegin xaqiisa ma ilaalin kar ninkuna haweenta guriga joogta hadduusan rabin markuu guriga kasii baxayana wuu farxa oo kusoo socdana murugi iyo baraa kusoo degta waxaa arkaysaa ninkii maanta u waafaqsan yahay markii halla galbada la yidhaahdo galbeedafallaan in lagu gamay oo sirriyiciya dhandhaqaba anadinku saasoo kaleeta waa fara badan yihi haweenkuna nin aynan haynin la noolaanshihiisi iyo adeegiisi iyo xaqiisi ma xamili karta waxaa jira rasuulka ilaahay oo ninkan mana arki karaa ninkana xoolo badan buu siiyey oo qaali uu siiyey markaasuu nabig wuxuu dhaha tarudiina calayhi xadiiqata beertii muu celin markaas waxay tidhi haa waanu celin riwaayadka qaarkood baa waxay ku dareen waxbaa lagu darin dibi adigu beerka heer sheegaysaaye taanun keliyi siiye aa ah wax lagu darin markaasuu nabigu yihi ama ziyaadatu fala waxbaa lagu darin maya laakiin wixiisa beeru celinayso isagii u yeelo wuxuu walaal sidan aad jirteen beertaana qaado gabadha nabaska mar labaad bay qabsatay taadu inba waxmeel baa lagu imtixaanaa dindamog qof walba imtixaanka adduunka mid caafimaadkaa laga geliyaa mid maalkaa laga geliyaa mid ilmaha laga geliyaa mid haweenkaa laga geliyaa qofba adduunka meel baa laga imtixaana laakiin waxaa lagu waxa ninkii adduunyada inta la joogo diinta laga imtixaano kaan baa ugu badan kaan baa kaan baa ugu musiibo badan saas darteed gabadhu ninkii hadday ka soo istaagto shareecad bay ku nici kartaa diin bay ku nici kartaa duruuf kalay ku nici kartaa dan kala yeelan kartaa bilaa sabab bay iska nici kartaa quluubta oo wax ilaahay hayo suu rabo u dargediyaa waxaa laga yaabaa qadarki iyo carabkii wada noolaanshahooda min allaahi qadare inuu soo dhamaaday qadar ilaahi hadduu yimaadana asbaabu u yeeshaa sababun baa loo yeeri wax walba haddii wada sameeye meel wax ka qadaran yahayna waa waan iyo celcelis marka dambe wax lagagama qabto halka hadday gaarto khuluc baa la yidhaahdaayoo gabadhu dalqadeeda iibsan yasixu lkhulcu khuluc wuxuu ka asaxaa min man yasixu talaaquhu qof kastoo dalaaqiisu asaxo ninka khuluc gelaya waa inuu qaangaar yahay shabi ma geli karo waa inuu caaqil yahay oo majnuun ma geli karo waa inuu ikhtiyaarkiisa yahay oo mukrah qasaba khuluc kama asaxo wayukrahu waa karaahiye qurci oo reer la burburinaya min baabi alaaqi karaahiyada aan soo marnay weeye ilaa fii xaalayn laba xaaladood midkood maaha axaduhuma midkood an yakaafa aw axaduhuma labadooduba inay ka baqaan ama midkood allaa yuqiima inaynan oogin oynan fulin xuduudallaahi xuduudda ilaahay iyo xuquuqda isugu waajibiyey maa maadaamaa intay ku jiraan cala zawjiyati reernimada inay reer sii ahaadaan xaqeeda fulin waayaan inay ka baaan taa waata nusuustu sheegtay ilaa an yakaafa an laa yuqiima xuduud allah ay gabadhana tiri inii akrahu inii akrahu kufra fi islaam hadday soonkaas intay isku akara seegi lahaa dembina la geli lahaa shalay iyadoo dib waawen yaha la isu yimide dunida laba isfahanta la waayi maaye bilow barriso khayr qaban la casiyo wain yatafaraqa yuqrim lahu kulla min sacatihi watani sababka labaad waa xeeradii hur xeeradaysi awo an yaxrifa bialaaqi talaati saddex darqadood inuu ku dhaafo calaa tarki ficli shay wax samaynteeda deemayso haddaad kaa samayso saddexdii aad inaga furan tahay wuxuu meeshan la sheegayo xalif billaahi maaha xadiidkaas asbaab alaq iyo alxariifu bialaq aragtaa ha khaldanina waxaa laga yaabaa ninkaa farsiga fuqahada aqoonin markuu kutubta fiqihi kutuba usuul ku aqri alxariifu bialaq man xalafa bi kayr illahi faqad ashraka inuu yidhaahdo baa laga yaabaa meeshan qasam iyo ilaah lagu dhaafiyo keyrka lagu dhaafo midna ma taal ee alaaqa mucallaqa baa alxarif bialaq la yidhahdaa saa haddaad yeesha waa furan tahay saa haddaad yeeli waa furan tahay saaliaydku talaaq la yidhaahda waad dhihi kartaa tasmiyad iyo magacu waa hada la aqala walaaka maxaa oo xarif loogu magacaabay sidii dhaartii wax loo arkay wallaahi inaadan saa yeeli karin iyo saa haddaad yeesha waa furan tahay macnaha ujeeddadu waa isla mid waxa aynuusan qofku samaynin ama sameeyo in la adkeeyun baa la rabaa taasay wadaagaan bay xarif ugu magacaabeen wa tasmiyadu saxiixa noqoto ama qaab kula noqoto laakiin waxaa nuxurka meesha yaalla qasab iyo xalif billaahi wabigayrihi midna maaha marka masaladaas intay kuu gabato fuqahada gudaha la dulfuulina shirki bay baneeyeen iyo baddaas inay kula noqonin taxriiqu alaaqi way wax loo jeeda an yaxrifa bialaaqi alaati saddex dalqood lagu dhaaro ku shardiyo calaa tarki ficli shayin wax iska dayso uma yaxtaaj calaa tarki ficli shayin shay farkiina iska daayo isaga ama yada uma yaxtaaja kadib uu u baahdo ilah ficli inuu sameeyo uu ka maargawaayo waxaay waxaa haddaan sameeyo saddex hilay loo qorantay wixii uu ka maargi waayo samayntiisa uu ka maargi waayo hadduu sameeyana reerkii baa ka kulmay oo cinda fuqahaai saddexiyo dabqadood baa dhammaan reerkii kama maargo ficilkiina wixii inuu sameeyana xanaaq iyo waxunbaa ka keenay ama duruuf baa isbedeshay waa ka baaddi waayey shaqu ka dhaafay duruuftii noloshana shaqo kalena waa waayey kiina waa ka baaddi waayey laba darab u doona haysata ninka waxaad u baahan tahay banaanka ka mar ama sameeyo daarti ha kaa fooranto reerkaagi hadumi laba darab u war qeyl ma loo hayaa muxuu ku yidhi haa fayukhaalicuhaa khuluq uu ku samay uma yatazawajuhaa markay caadadiisu markay ciddada ka dhamaatana way guursan uma yafxal yafcalu maxduufa calayh wixii ku dhaateena way iska samayn fainahu laa yaqacu alaaqibta calayhi alaaqibtana saddexda qool ka dhici maayaan kamaa sabaqa sidii soo hormartay waa nikaaxi horiyo guurkii horu tacriiqaasi ahaayeen guurkan damba ma ahayn qaabada waxay soo jeediyaan inta ay kala maqan yihiin markay ciddada ka dhamaato welina uusan guursanin wixii ha qaleey fuqahaa qaar ba waxay qabaan haddaan wixii samaysa markaad dib u guursato waqacqalaaq mucallaqii waa u taagan yahay dibad ay usoo guursatay intaad nooshahay maalinkaad samayso bay kaa furmi hada khuruuja min alkhilaaf warta alkhuruuj min alkhilaaf mustaxabu see markay ciisadii ka dhamaato ciddadii markay ka dhamaato mulina aadan dib u mehersanin wixii same ragku waa dhacay dalqad haggee ku dhiciba walaa alaaqa fii maa laa yamlik sooma inama alaaqu liman akhada bisaaqi maxalba lam yusaabir maxalla ficilkiina waa samaysoo shaqadaadi waan iska bilowday kadib dib u guurso waa mu'aamalo iyo xiiran lagu soo soomaa laakiin wax kaloo taxriim daahirkiisiah lama samaynin wain kaana zawju hadduu yahay safiihan safiihan xoolihiisa ku tasarufi karin hadduu yahay saxa qulcu qulciisa waa asaxaya wayudfacu ciwaan bedelkii maalkay gabadhu bixisay waxaa loo dhiibi ilaa welihi weligiisaa loo dhiibi oo muxuu u asaxay lianna yasixu alaaqu alaaqiisa waa asaxaya haddiiba alaaqiisii bilaa ciwadin uu asaxayay isagoo la qaadan buu xogay uu helayaa diin uu ka asax isaga lanna alaaqta aslan sharti ciwad maaha hadduu alaaqta keligii asaxayo isagoo waxoogay dhaqaalaha u noqdayna min baabi awla wey kaba sii mudan walaa yasixu laakiin asixi maayo hulcu safiihatin naag safiihada huluceed ma asixo lianna maal bay isku waajibinaysaa huluca maal isku waajibinna safiina looma ogola in weediisa idina maahan walaysa min welihi an yufaarica qulac inuu ka sameeyo imra'ata tifli ilma caruuruu weli u yahay naafin mehersan inuu quluc ka aqbalo lama ogola lianna reerka iyo qulucu asalku waa reer guursan qulucu waa xaalaad baa keentay ilmihiina ahad umaa xaaladda udu ka gaaro idkhaalu babarin calayhi wey yidhaahdo qofkii ayaa tasarufaadkiisa manuuqatun bilmaslaxa qofku weligu yahay waxaa maxaadan u aleegiye islaamtan dhiban maxaadan u aleegi maayo walaa an yuqaarica iflata bimaaliha gabadhaan u yarna oo nin lagu weheliyeyna inuu yidhaahdo gabadhan sii daa maalna qaado iyada maalkeeda ka bixiyo lama ogola waayo wax dhowr ah kuma hayso ninkana marba looma gacangeliye wayaixu asixu lucaa bi maali weliyi labada xaalood maali weliyi wuu ku asixi hadduu gabadhu yahay isagu maalka bixinayo ninkiina khuluq uga soo qaadayo u asaxaya siiqadii khuluqu haddana usoo gudbo wayaixu waa saxa khuluca bilafdi alaaqi wa khulci lafdiga khuluc iyo lafdi alaaq dii la adeegsadada waa asaxaya midna antu aaliqun calaa alfin kun baa kugu furay manaa kun doolar baad ku furanta ama kun shilin baad ku furanta ama boqol kun baad ku furanta alaaqaasi quluxuu isu bedeli maadaama calaa ciwadin wamaanin yahay baaba quluxuy aw qaalaatuki calaa alfin ama kun baan kugu qurcay fain qaala hadday tidaada qabilku waan aqbalay daanad way furmaysaa walaazimaha alfu kunkiina waa ku waajibi wakadalika in qaala waxaa lamida hadduu yidhaahdo in actaytinii haddaad i alfan kun faanti aaliq waad furanta faactat loo miisay u saaranta furmaysaa wakadalika idaa qaala hadday tidhaahdo alliqnii iyow dalbata calaa aytii kun lagu faqaala antu aaliqu waad furanta yidhaahdo baanas way furmaysaa walazimaha alf kunkiina waajib bay ku noqota wasiyaa dalabka labada dhinactuba u keeni karaa lafurful iyo talaana waa la adeegsan karaa laakiin waa shardiga maal la isku furaya hadduu ku jiro waxaa dhacay iyo caqdigaa iyo heshiiskaasi waa aburuqulci wey wamaa jaaza waxay banaan tahay an yakuuna sadaaqan meel inuu noqdo jaaza waxaa banaan an yakuuna ciwadan badel cani lqulci inuu noqdo qulca waxaa la isasiinayo wax kastoo deheer noqon karay ayaa noqon kara hadduu ku samco bimajhuulin waxaan la garanaya xoolo badan asay dhahaan kumayaal baa la yidhi ama malaayiin baa la yidhi cadadku aan male aw hayru mutanawal ama waxaan xooliya maalku ahayn kal kamri intaasoo daasano oo kamriya intaasoo litin iyo tan oo kamriya hadduu ku fulo daanad horta way furmi hawaankii way kulmaysaa laakiin bimahri mili iyadoo kale wixii dhehe u noqon jiray baa huluci noqonay huluc iyo maagtaa calaaqa ka dhaxaysaa qisadii nabiga xilligiisii dhacay dartii sala allahu alayh wasalam midda horaa huluc waa lagu aragay mm, arooska iyo xoolihii dhacaymaas oo qabsanaa waagada laakiin baadiyaha yaradkale ku qabsan jiray wahuwa biwaqti lkhulci khulc haddii ereyga la isticmaalo talaaqun sariixun faac cad wey axkaamu alaaqna qaadanaya fi lmadhabi oo saddex bay tirsanaysaa bilood hadday bilo ku cidda tirsato ama saddex caaday tirsan hadday caado tahay ama intay ka umulaysa weeye u hadday leedahay laakiin daahirka nusuusta waxaa u dhow khuluq inuu yahay oo hadday bilo noqotana bil tahay hadday caado noqotana hal mar tahay uur hadday tahay waa iswala mid faslu fasalkana wuxuu ku saabsan yahay shakigii qolaa min shakiye islaamka islaamtiisa inuu furan yahin kale iyo cadadkii talaqadihii uu ku furan yahi kale kala shakiyey muxuu sameeyaa man shaka ninkii shakiya hal tallaqa inuu furay am laa inuusan furin islaamka miyaa furtay mise maada furin lataluq ma furanto lianna alyaqiina laa yazuulu bishaki waa la hubaheynaayo suhaydeen alxaasib inaad furteen laakiin lama hubo yaqiintii hore asalka ahaydba alasu baqaawi maa kaana calaa makaaniha waa laga xalaal miirasku an yuraajica inuu soo ceshada wey inuu yaa rajacda kaba soo qaadina wax kaa dhaceen ilaan halmaantay baa dhici kartee dalqada ka soo cesha haweenka waa warac laakiin waajib maaha wain shaka hadduu shakay waracaana waxaa ka la yeelaya xadiidka yaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaad ka shakaysaa iska daysa waxaadan shakisanayn rajacda haddaad tiraahdo shaki ma jiro laakiin hadda waa haddaad tii labaad iyo tii koobaad ka shakisan tahay wain shaka haddii uu ka shakiyo inuu fura inuu hubaa hal allaqa alqatan hal dalqadbuu ku faray oo axtaramsa way ka badnay waqaca al aqalu inta ugu yar baa dhici oo yaqiintii saasay ahayd abaabu shakigii unbayna baabu shakiga yaqiinta gelayaan ninkii isagoo salaad tukanaya ma weyse qaba in weysadii ka jabtay ka shakiya war salaadaada wadaanay salaadii cishahee tukanaysay war malladaa tukaday mise saddexdaa hadaa shakido inta la hubo laba wey intii kala dhamaystir baa lagu leeyay yaqiinta la hubo aqaluhaa wey waman allaqa salaatan ninkii saddex ku fura fii maradi mowtihi xanuunku u geeriyoonayay lam tarihu lmuallaqatu naarta saddex lagu furay dhaxli mayso madhabka madhab wain kaana madhabka masalada mukhtalaf fiihi qawaacidda madhabkana qaar ay ka hor imanayso ninkani hawaan buu furay isagoo xanuunsanaya xanuunkii uma dhintay saddexda waa ku furay sidaa muuqata dhimashadu kala cararayayo dhaxalkii uu ka qadiyu yahay saastaa muuqata laba arimood baa meesha yaal nin waa inay furfurato de ninkan xanuunsanee dhimanaya iyadaa la furmi lahayn dhimashadiisu baaba kicigta sooma dulkan soomana furanteen wax soo socday weeye laakiin waktigiisii weli uusan dhiman waxaa labaada meesha yaala laakiin hadduu waxay sidaa ku dhinto dhaxal bay yeelan kola waa socotaay oo tan xelo kuusii noqon mayse dhaxalka ka qari intaan la gaarin ka horraysi ka dabeji waayo meesha waxyaala qaacidada ku shaafici waxay leedahay man istacjala shaya qabla awaani cuuqiba bixirmaan ninkii wax soo socday ka hor taga oo dadejiya isagoo ujeeddo kale ujeeddadiisii uu ahaa in la dumiyaa waa macaamil ninka maanta wuxuu u qoraya inaan dhaxlay qaacidada waxay keenaysaa waa la dhexeshiinaya waa dalaaq wuxuu dhaxalaya yeelan lahayd in lasoo dedejiyo furqa iyo karatag xarigaayo imanayay si xaqa yaalan lahayd looga qarin qabsadkiinu ka qarin lahaa waa lana xashiin asalna waxaa aarkii cumar radiallahu anhu arda nin xilligii cumar joogay baa maalinkii dambe reerihii iyo caruurihii isugu yeehay kaayo dhammaanti haweenkii o dhanna wuu furay xoolihiina caruurtii wuu qaybiyey cumar baa warkii loo sheegay wuxuu igu yaa intuu bakooradiisa usoo qaato wuxuu yhi waxaan u maray shaydaan iyo haafid baa kuu soo dhuuntay markaasuu kugu yihi waad imanaysaa waxaad xoolaha utagaysa xasuustana u furtay shaydaan baa kuu waxyooday waad imanaysaa ku yidhi baad u maray buy habtaaqu balla waxaa ila ahayey haweenkaan inaan dhexeshiiyo adna qabri adag taallada dhagax tuuro aan ka dhigo haddii kale halkaad soo wada celina way xoolihina halkaa loo soo wada noqon hay bana halka cumar ka dareemay haweenkaa inuu dhaxal ka qabiyo rabaayo ninkan waxaa kusoo degdegtay waa dhimanaysaa man istacjala shaya qabla awaanihi cooqe bixirmaani kama duwana qof qofkuu dhaxli lahaa baa xanuunsaday odaygu xoolo badan buu leeyahay xoolihii xirka inaad ka dhaxashaa rabtaa xanuunkiisiina waa degdegsatay mastarkaa u tagto waxaa tii intaad lacag bixisay irbasuna ku dhufoodayay dhaaf arrintii baa la ogaaday saddexaas waxba ku mari asagaaba socday hadduu dhinta dhaxalka waad yeelan lahayde maxaad u degdegsatay dhaxalka waaba soo socday adaaba yeelan lahaay marka qaas dambaa la ogolaado ninkii xoog badado ordaya hoosta looga jiri dhub buu dhiman marka sida xoolaha loo qaado markay adduunyo timaadana adisada isu faarisiya waa taqaanaa adduunkuna maanta wuxuu marayaa adigoo imanin ilmahaada inay saacaddi iyo okiyaalihiiyo moobilka kaa boobaan oo laisku lahay kaanaa qaal ada nafti baa kuhaysaa sakaraadaysaa wy adduunyada hada halkaa teemaraysaa carruurta akhiri zamaankaa laakiin nimankii saa isyaanayn maasaa faslu fasalkani maanta oo dhan waxun baa kala tegay waa la isu soo noqon karaa sida laysugu soo noqon lahaa haddii dalqadiisi u dhacdo kadibna hadhow arrintii ay la xumaato dadkii xanaaq iyo xaalo unbaa taagnayday fi wey soo noqoshada iyo idaa alaqa xorbu ninku xorta hadduu ku furo dalqatan hal dalqad aw dalqatayn ama laba dalqado hadduu ku furo aw alaqa alcabdu ama adoonkiibaa dalqatan hal dalqada ku furay bacda dukuuli waa inay tahay xilli laysu galmooday oo reerla noqday kadib bilaa waa in wax bedel oo la kala qaatayna ayna ahayn oo kuluc aynan ahayn falow wuxuu leeyahay qabla an tanqadiya ciddatu ciddadu intaynan dhammaanin an yuraajica inuu soo ceshado sawaaun waxaa isku mida radiyaas inay soo ceshiga raalli ka tahay ama inay raalli kahan isku mid wey hadday raalli ka tahay dana kahan soo ceshan karaa ninku haddaan saddexii dalqabood ka dhammaanin intay ciddada ku jirto wuu soo ceshan karaa laba shardi marka le shardiga kuban waa inaan khulc ahayn hadduu khulcu yahay dalqada uu iibsaday ma soo ceshan karo ani waan ka noqday xoolihii aan qaatay amaan aqbalay waan ka noqday waxba kama jiro iyadana baari noqoto wy hadii baab khulcu noqoto waayo xoolaha inay bixiso markay doonaan rajactu la yidhaahdo ma suuragal maaha waxaad iibsatay ood maal kala baxday aan ka noqonaya ma jirta khuluc hadday tahay rajactu male ta labaadna waa inay bacda dukuuli tahay hadday qabla dukuul tahay goormaa wada ceshan ciddo wamale wamaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha soomadi ciddaa malaha babu ciddayna una doontaa insha allahu tacaala maxaa loo yidhi sawaan raadiyat am laa qur-aanka tilmaamay wa bucuuratuhunna axaqu birabbihinna fii dalika in araaduu islaaxa raggu olaha mudan u xaq badan soo cesho winidka haweenku ciddada rajada ku jirtana wax walbaba fii xukmi zawjihi qabtaa xataa way dhaxya ku dhinto markii reerka la ahaana dee dalqadu sawun bay gacantiisa ku jirtay wax badan iskama bedelin walow ninku wuxuu xaq u leeyahay oo kale an yualliqahaa inuu furo naagta ciddada rajcada ku jirta dalqa labaadu ka daba tuuri karaa weli filmadhani wayna haleelaysaa binaan calaa anahu laba dalqado iyo saddexda inay kulmi karaan maadaama iyagu xukmu zawjiya ay qabtay dhaxalna ay lahayd ninkii baana xaq badan la yidhi weli xayndaabku uu dalqadaha ridi karay kamaynan daba dhammaanin saa darteed intay ciddada ku jirta hadduu mid labaad ka daba tuuro way ku dhici mid saddexaadu ka daba tuurana way ku dhici halkaana daa inay ku noqon weyso wayn maata axaduma midkood hadduu dhintay intay rajciyada ku jirtay ciddadii rajciyada ku jirtay ciddadii dalqada koobaad iyo talabaad warisahu daacaruka kalaa dhaxlayo xukmu zawjiyay qabaanta ka hadlayo wey laakiin laa yaxillu lahu uma banaano waquhaa islaam rajciye ciddo ku jirta inuu u tago wala nadaru ilayhaa inuu fiiriyana uma banaano wala istimtaacu bihaa inuu taataafana uma banaano qabla almuraajacati isagoon soo ceshanin ilaa uu soo ceshado danaartii way furan tahay oo xukmu awji zawjo weeye maynaan dhiine xukmu zawjay qabtaa axkaamta qaarkood marka laga eego laakiin islaamku waan furay haddana caawa iskala seexan inuu rajactu dhihin lama ogola yidhaahde binaacan calaa madhabka shaaficiyadu inuu yahay bay ku salaysan tahay dibna uu ka sheegi doono ana rajcata laa takuunu ilaa bilqawl min alqaal waa afka inuu kaga dhawaaqay soo ceshaday waa qaacidadii fuqahada shaaficiyade cuquudu ribbay ku xiran tahay rububna af iyo erey baa lagu cabiraa fal iyo ficil wax kuma asaxaan walidaalika baycu lmucaaqaad iyo weydiiye subermarketka gal alaab qaymo ku qoran tahay soo qaado lacagta u iska bax isna lacagtiisi ha qaato idinkoo waxba wada hadleen waan kaa gatay iyo waan gatay iyo midnaadeen cinda shaaficiyati laa yaصix dhinaca ma saxi sababtoo ficlu baa dhacay qowl meesha ma dhicin la isweydaansaday asalkaasay weli ku socdaan lan asal qaacido marka la dejiyo furuucdeeda inaad qaadato weeye ilaa bigelinin khaas oo soo saaray maahan walidaalika rajcadu laa tasixu ilaa bilalfaali saas darteed rajcadu ficil ma noqoto laakiin fuqahadu waxay u badan yihiin takuunu bilafdi wa takuunu bilficl saas darteed ninkii haweenkii rajcada ahayd ee guriga ziyada ee guriga joogtay hadday caawa isku fakadaan saarat rajcatan laakiin cinda shaaficiyati saarat zinan baabi zina bay geli ayb alaaq haddii dalaaqu qabla dukuuli intaan haweenka uusan laba aqalgelin oosan gogol kuba arkin aw bacdahu jalaashiin laakiin biciwadin bedel buu qaato qurux weeye falaa rajcata lahu wax rajco soo ceshi ah mala walaa tasixu rajcatu rajcada asixi mayso ilaa bilafdi faqad ereg iyo siiqa lafdiya unbay ku asixdaa fayaquul wuxuu dhihi raajactuhaa waan soo ceshaday aw radadtuhaa waan soo ceshaday aw amsaktuhaa waan haystay oo fainsaakun bimacruufin kii wey walaa yushtarau shardina maaha ishaad min almarkhaati gelis halkan wuxuu mualifku raximah llahu tacaala lafdiga keliya waxyaabaha uga dhigeen waa laba arimood mid aan soo sheegnayo waa qaacidadii quluubta waxaa ku jira ridahooda qowl liaali baa lagu cabiraa ficilkuna daliil uma aha maa fi lquluubi ama dalaayadiisii wuxuu kubsitaanku daciif wey khusuusan baabulnika waxay yidhahdeen fajcalu waxay shabbahdaa caqdigii jadiidka ah lanna caqdiga cusubi wuxuu dameeyaa istimtaaca iyo xiriirka fajcaluna markay go-day kadib bay soo ceshataa soo celisaa sida caqdiga hore laa yakuunu ilaa bilafdi fakadalika rajcatu laa takunu ilaa bilafdi ilxaaqan lilfarci bilasli faraca talabaaniyageeda shahaadadu shardi maaha ee waa sunna yidhaahdeen amarka ilaahay uu yidhi wa ashhiduu daway cadlin minkum laba idin kamida markhaati geliya soo ilaahay ma dhih wujuub maaha sunna wey wama daliilu calaa haada maxay lahay laba daliil baan haynaa midka koowaad nabigu cabdillaahi bin cumar radiallahu canhu waradaah markiiba haweenka furay wuxuu ku yihi mulmualigaa jicaha soo ceshaday war mushiid ma dhihin waxaa kaloo ibnu cumar ka sugan nabigu allaqa xafsata uma rajacaha xafsuu furay kadibna waa soo ceshaday mana sheegin riwaayaddi wax shahaadiya markhaati oo u yeelay fadalla haada in amarkani uusan wujuub ahayne min baabi istixbaabi uu yahay waidaa rajacaha hadduu soo ceshaday caadad ilayhi waxay uu soo noqon bimaa baqiya wixii u dhinnaa oo min cadadi salaaqiha dalqadihii u dhinnaabuu ku qali hadduu haweenkii ciddadii ku jirta soo ceshado hal dalqad baa ka dhacday labuu ku qaba laba dhacday hore hal buu ku qaba kadalika ciddadii baa ka dhammaatay dib buu u guursaday intii u laaqayd buu ku qabayaa hada qowlu akaabir saxaabati waxay ka sugan tahay cumar radiallahu canhu ardaa waxaa kaloo ka sugan tahay cabdillaahi bni cumar iyo ubay bni kacb iyo abi hurayre iyo cimraan bni xuseyn bay ka sugan tahay aafaartooda way asxaday waxaa kaloo loo wariyey cali bn abi aalib iyo mucaadi bni jabel iyana dacfi baa ku jira aafaar waa toddoba saxaabada kamida bay ka sugan tahay marka aafaarta saxaabadaa ka sugan tahayba waxaanu ku xoogeynay fuqahaa baana inaan idhaano walaa yuclamu lahum mukhaalifun min asaxaabati in saxaabiga markuu hadal yidhaahdo laba loo qaybsamaa qolo daliishatay iyo qolo aan oo diidan wax kaloo saxaabada aan aan loo hayin ka hadlay waa diiday ama waafaqay qolada rabta inay daliishato mas'alada waxoogay aad bay u xoogeen waxay dhihiin saxaabigaa yiri walaa yuclamu lahum mukhaalifun min asaxaaba saxaabi khilaafayna lama hayo halkaa ku dadbanba waxaa lagugu sheegayaa saxaabadii kalaa ku waafaqsana baa ku dadtoof laguma dhiga laakiin markaan ku ihaaday hebel baa yidhi wax ku diidayna ma jiro muwaafaqa duniya soo hoostay kala jireen wy ninka diidanna saxaabadii inay khilaafsanaayeen muuse dadban kuu jir wuxuu yidhi ninkaasaa saa qaba walaa naclamu muwaafiqan lahu min asaxaaba cid kaloo warkaa tiri oo sidaa abdara ma hayna halkan maxaa iyaga hoosta kaaga akriyay wax ku raacday uusan jirin baa ku dambo hoosta kuu geliyay marka saxaabo jamac ay ka sugnaato qaar niman iyo wanaagi iyo khulafada yihiin inay shuhrooday u badan tahay calaa kulli xaal umdada halkaa wey ama idaa allaqa alxuru ninka xurtaa talaatan saddexaad ku furo aw yacabdu qalqatayn ama adoonkiibaa loo kusuray xaramu caleyhi xaraam bay ka noqon xataa tankixa zawjan hayra ilaa nin kale ay guursato nikaaxan saxiixan guur saxiixun baasid ahayn oo wayaaaha fi uu u tago u galmoodo waabnaahu di okaa fuqaha noqota ama fiqi baan daraasaynaynaa noqoto dhahdaan ama qubaad baan noqonayna aad tidhaahdaan waxyaabo badan oo afka laga warwareejin jiray waad in badan shiiraysaa marka dambana waxaad noqonaysaan sida iyadoo kaleeto karat lmasaasi kadib ilixsaas waxaad in badan ku dhex jirtaay xasaasiyadii iyo dareenkiisiibaa kaa qara dadka xasaasiyadbay ka qabaa adigana caadiga ku wiil maanta markaad maxkamad joogtee waxyaabaha reerka iyo gubasha ku saabsan garabkooda aad ku jirto toban gabood baa kusoo soo maray naag ninkii ka dacwoonaysa iguma filaa ku soo maray waxbaba iskumahayaa ku soo mari ninkan waa tumas baa ku soo mari ma xamili karaa ku soo mari nin cabsiga u dacwoodayaa ku soo mari markaa maalinka bataa ku jirto kutubteeda ku qoran been akriyo waxaa laga yaabaa meel axyaarta ay joogaan eeyadaasoo kale laga yaaba lagu ahna u dhicin inaad kaga hadashaa laga yaabaa marka markii fiqiga iyo fuqahada ay joogtaan waxyaalahaasoo kale annaga iyo kutubtooda loo cudubdaara de annaga maaha kitaabkaa de ku qoran tahay saynan ka booda wuxuu ku leeyahay waaaqabu adnaahu galmada ugu yar ay nin kale ninkeedii hore xalaal igu noqonayso ninkii kale waa igu galmooday gulasha isku arkaan baliya inteebaa galma noqon karta wy inta u badan waxba nagama gelina ugu yaraan haday qadrilawataa de baab khatara ah sooma baab khatara gale marka iska dulqaata marka ninkaan adkaysan karinna wuxuu inagaha faranayo jirmi waabnaa hawiya fahmigu xashafati xashafadu inay wadagasho ku lidho xashafadu waa dakarka inta madaxa tuusana waay waa inay ku wada lidho bishar intishaari dakar waxaa la dakarka iyo xubinta taranka raggu inay kacsan tahay ninkaa kiisa kiraaa faraa gasho soo to aad dantaa ka lifayso bukrah dhaxaaka laafatan u maqasheen calaa kulli xaal in gaalma jirto fuqaada shaaficiyadu waxay ka hadlayaan gaantiyu qawaa'id wabidaat kitaabka ugu wasaxsanaya shaaficiyada intaa xusuusta waa ishbaha naqaa'ida siyuud axkaamu axkaamu taqyiyaadi taqyid alxashafa dakarka madaxiisa hore ee mufarji garo axkaamta ka dhalanaysa safaxa dhowr ay qaadatay waxaa ka dhalanaysa husnu janaaba ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa zawaadkii ixsaanka ee hadhow haddii la isdaraysa ragmuu ka dhalanaya ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa dukuulkii maharkaa oaan lagu yeelan lahaabaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa xaggii dukuulkii zinade zaaid lagu noqonayaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa xaggii suyuuba gabadhii sayiba gabada inay noqotaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa tano ninkii hore ay banaanaataa ka dhalanaysa axkaamu fahyi bil xadaf baa la yidhaha waa fasal dhan oo gaar markaad akrisanayso inta wax ka sii badan baad marka waxaa ka sii marka la akrinayo haddii axkaamtii fiqigahayd baa maro badan loo baaha baahi markay timaadana in allah laa yastaxyii min alxaqi ilay xaqa kama sharigteen wuxuu ku dhufo laakiin cinda alxaaja u daayo wixii yar asturmi karana yarahaaskooda ereyga yaraha aad marmari ujeeddadu inaad fahantaan waxyaabaa xaafadaaga marmarno marka asalka mas'alada waxaa weeye markii laba balqabood oo ah qur-aanku ka soo sheekeeyey ta saddexaad la soo gaaraybu ilaahay wuxuu yidhi fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdi xataa tankixa zawjan kayr hadduu tii saddexaad ku furo uma ba uma banaana ilaa ninkana ay guursato فانطلقها منكا تلعب الصوفر فلا جناح عليهما ان يتراجعا آيات نص القرآن في منك ليلو بمسلو الشاري سنة النبي الله يكون دارتين ويطعها وقصدي مركة امرأة رفاعة القرآن النبي الله تنب يدو مركة أنك لا يلحيه من ليلة رفاعة صوفري صدح لها القرآن أماتي من كلا صحابة عبد الرحمن بن الزبير ليلة يبوستي منكم إبر معهين laakiin way dhaliishaday ibr ma ahay laakiin islaan wax soo aragtay ahayno way dhaliishaday way sabiibtay markaasay nabiga kusoo dacweyso waxay rasuulkeeda ninkaa faci furay fabadta alaaqi ama faabadta alaaqi alaaqeedu saddexdii buu dhameeyey uma tazawajtu bacdahu cabdiraxmaan ibn zabiil baa guursaday inamaa macahu mila rudbati sawm marada saabka wataysa meesha uu ku hayana wax maradaasoo kaleeta riwaaya bukaari waxay tiri ninkiibu nabigu u yeehay cabdiraxmaan baa yidhi cabdiraxmaan wara horta raggii meesha joogay qaar baa adkaysan waaye cunaya rag lamida rin uf uf waxay ku hadashay nabiga hortiisa rin waxaad maa qabataan bu wax iska hadlaysa iyo ragga horta way ku hadlaysa ragga horna meesha fadhiya iyagana masalo u baahan nabi laakiin ma dhibsanin ninkii baa la weydiiyey waxaa la yihi nabi wuxuu yihi rasuulka ilaahay nijaas wax kala barteen wallaahi inii la anfuduhaa rafa aladiini sidii halak loo madbinayaa wuxu qaado ee iyadu wax kale ay rabtaadan kale ay leedahay nabi muxuu yihi alayh salaam uma turiidiina an tarjici liaarifa bifacamini ciise waxaad meesha u inaad xiisaynaysaa dib inaad unoqoto soo maaha la xataa taduuqii xusaynatahu wayduuqa xusaynaha laba oqolada ku noqoshaa ilaa adiga ninkan gobol aad waragashaa si fiican isugu macaankataa ku dhaqanishaa malab iyo macaanka ku magacaabay nabi sal ly slam ka soco intaa kaga soco labadaasaa udaliila ah soco intaa haddii la helo fakay wey masalada haraayka fuqaaya maxaa ka mida ah ama daqiiqnimadooda waxay yidhaahdeen ninka labaad ay guursatay in kaana maqtuuca alxashafa intii horeba hadday go-antay keenayeen intii hore xakaamadu ku xirteen haddayba go-antay keenayeen waxay dhaheen biqadriha min alma inta soo hartay wax intay u dhigma baa inay gasha la rabaa nagaa kadib axkaamta ka dhalanaysaa lalana laba tilmaamo faslu fasalka kalena wuxuu ku saabsan yahay fil ilaahi nin dhaafay oo yidhi ilaahay ku dhaafay usan haweenka u dhawaanaynin agtiisa aan isku yar xanaaqay waxba asin noqday islaamkii inaan taftaada qabanaynin baa iga waalaahi ah masalada kanayeed alilaahu dhaafka xaraam dhaafka saas ma banaana dhaafka haweenka laga dhaafay xaqii cifatulnafsi iyo in la ilaaliyo iyo ay ulahay ka qaarto kor kama banaana ko wahuwa iilana waxaa la yidhahdaa an yaxrifa zawju billaahi inuu ku dhaartay aw min alaaqibuu ku dhaartay oo ku xiray aw binciskibuu ku dhaartay saa haddaan taala maray addoommadaydu waa xarmuyey aw biiltizaami sawmi soom inuu isku laaziminayo nadar shabaha aw salaatin salaad aw ayra daalika wax kalun yamiinan qaar yamnacu jimaaca fi lfarji haweenkeedu u tago u galmoodo uu ku hor istaagayo akara in ka badan min arbacati ashhuri afar bilood ka badan afar bilood wixii ka badan weeye waxaa xaaraamta lagu edbabaabay laakiin afarka afar bilood iyo wixii ka yar xaq buuyo dhib maaha walidaalika nabigu aadaa rasuululahi min nisaai shahra bil buu dhaatay haweenkiisa luusugu tegayninoo meel gaara iska dayay bisha markay dhamaatayna haweenkiisa kusoo noqday waxoogay xaalad macdeed yahay saas darteed bil dhaartay qur-aankuna afar bilood buu ku xihay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur kuwa haweenkooda ka dhaartay afar bilood baa la sugaya fain faaw fa in allaha gafuuru raxiim hadday ka soo dhaqdaan waxay qalab ay ka dhaceen dadka haweenka ay dhileen ilahay waa dhaafaya wain cadamu talaaq fa allaha samiicun caliim haddii uu dalaac doostoo furana alla waa maqlay waa sax waan ogyahay ha fura laakiin soona noqon maayo furina maayo lama ogola laa mutallaqa walaa mucallaqa lama ogola laa muzawaja walaa mutallaqa baa le faidaa xalata hadduu dhaarta kadalika sidaa afar bilood ka badan ku dhaarto saara wuxuu noqonayaa muuliyad nin xaraan ku dhacay oo ka dhaartay daynihiisii fatudrabu lahu waxaa loo qadarayaa muddatu arbacati ashhurin afar bilood muddo muddaha loo jaangoynaya faidaa qabad hadday dhammaato walam yujaamic fiiha dhexdeeda bilihii dhexdoodan intuu soo dhao uusan reerihiisii u tegin walaa maanica wax diidayana uusan jirinoo min jihatiha dhinaceeda sida caada inay qabtiyo umur inay tahay afartii bilood dhammaatay wax diidayo xaggeeda ahna ma jiro maanic xisi ama sharci oo xaggeeda ka yimidna ma laha farahaa waxay leedahay caqiba muddati muddadii markay dhammaato afartan bilood ahayd an tuaalibahu inay ka dalbato ka codsato ima bialaaqi inuu furo wa imaa bilwaqti inuu heerayso dhigisii dhaqmaan rabaanida inay tirada xaqurada idaa lam yakun bihi ninka haddaanay haysanin maanicun wax hor istaago yamnacuhu min alwaqi u diidaya sida nin soomaro farad sooma bishii ramadaan baabaa lagu jira muddadii maalin ramadaan bay dhammaatay maalin ramadaan faraqa ma ku dhegi kartaa maya de ramadaan looga ogola sooma say baan la ogolayn waa muxrim xaj ku jira habtaan aniga rabaa maantay muddadu ka ogtahay ma dhigi karaa maanic sharcigaa jira intay xajka ama ramadaanku dhammaanayan ha sug ama habeen laga gaayo ramadaan hadday tahay fain jaamaca fadaad haddii uu reeraysto waa sidii la rabay wailaa allaqa calayhi alxaakim haddii uu diido furina waayo qaadigaa ka furayoo leh waan kaa furay salqadaana way dhici sababtoo caayaad iyo ciqaab lama ogola xifadii marki laga waayey oo mataaxala goortuu ku dhaarta calaa arbacati ashhurin afar bilood iyo famaa duunaha wax ka yar ow kaana zawj ama ninkuba uu yahay cinyiinan buu ahaa ow majbuuban falaysa muuliya nin dhaartay maaha ninkii dhaarta afar bilood iyo ka yar wax dembiga loo qabsan maayo laguma dhadhihi karo ko ninkaas dhaafaafka duwa ka badan laakiin muxuuha dhaartiisa ay soo kordhin markii ugu yaraa imaa ciniinan buu aha ninaan waxba isku haynin ama cudur ay xanuunba ha noqoto ama da u gaaray ha noqoto markii hore waxba iskumunanaynin waan dhaafay inaanan taana agtaada marayn marka hore xataa ka dhaafay taxsiilu xaasili aan marka uba go-naada majbuuba waa go maxaad ka wadaaran marka hore waxba laguma haysanin iyadana tan afar bilood kadib qabso wax natiijaa ah male ee baa baabkaan soo marnaye xaqulfaski inay xaq u leedahay baabkeeday aadi faslu kan waan kaga daraynaa dihaar wax iska kooban wey fasalkana dihaarka ku saabsan yahay ninkan yidhi hooyada oo kalaa iga tahay arrimahaas way dhacaan mujtamacanna waxyaabaha ku badan bay kamid yihiin adihaaru dihaar huwa waxaa weeye an yushbiha imra'atahu xaaskiisii inuu ku shabaho kala mid dhigo bidahri ummihi hooyadii dhabarkeeda aw hayrihaa qofaan hooyadii ahaynow min maxaarimihi dadkiisa maxaarimta iyo haweenka ee aan xideen gobolay u banaanayn iyo aw bicudun ama xudun oo ninka cabaaya xubnaheedii kamida dhabarka keliya mae ama gacantaadi ama lugteedi ama madaxeedii oo kaleeta uu yidhaahdo oo fayaquula uu yidhaahdo anti adigu yahay calaya waxaa aniga iga tahay gabahari ummi sida dhabarka hooyada aw ka ama sida xubinta tarankii hooyada baa iga tahay halkaa maxaa gaarsiiye aw ka yadiha ama gacanteeda oo kalea iga tahay faidaa qaala daalika sidaa haddii uu yidhaahdo laba khiyaarun baa furan inuu daraac raaciyo yuu intaa ku daayo wili reerkii damac iyo rabitaan keliya labadaa in bay noqon wawajada uu alcawda inuu ku soo noqdo uu naftiisa ka helo lazimatu lkafaaratu kafaara waajibi wayaxrumu waquhaa in loo tagana waa xaaraam xataa yukafirana uu kafaaro dhigto tan waa qisadii suuratu qad samic allah way ku soo degtay ee haweenteedii waagii hore asagoo weli islaam dihaarku wuxuu ahaan jiray alaaq oo ninkii anta calaya ka dahri ummin yidhaahda nin haweenkiisii furay buu kamid ahaan jiray gabadha toola la yidhaahdo baa ninkeedii ay qaraabana ahaayeen waa yeelna ahaa ba arintii tilmaami ku xanaaqay sidii ku yidhi nabi way u timid hadda rasuulka ilah arrin kala qaaday muxuu hadda waa idin kala dhammaantay laakiin rasuulka ilah sidaa ma dhici karto sidaasi se dhici karta maaha ninkan cimrina waa isla soo namaysanay isaguna hadda waa waayeen waxaa gacan ku hayn ma jiro ilmihiina waa dayacmayaa dhawaadaan dhamaan sidan laakiin sidan suuragal maala jee sidan xaalad xaalad dhacday sida unu u kala tago sidaa iyado ay tahay caaishada dabcan gurigeedaa la joogayo u yartaxaysay hadalka waxay leeda qaybna waan maqlayay hadalka qaybna waa iga qarsoomaysa waxii baa soo degay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma ilaahay hasuugaansiina waa maqlay ninkeeda u doodaysa hadalkeeda doodda waxay u badnay war ninkan waa waayeelay war keligii ma noolaan karo way cid ka waqatoo gacan ku haysu u baahan yahay waa nin ila dhashay waa odaygeygii waa ilmaha aabbahood u dayacmaya tujaadiluka fii zawjiha wey watashtakii ila allahi allahu yasmacu taxaawurakuma in allaha ilaa kacayb waladiina yudaahiruna min nisaai inay xaaraan baalasheen munkaran min alqawli wazuulan hooyadaasay kaasi hooyada kala u tahay tanna waa islaana qabta tanna waa tii ku dhashay been iyo waxaan jirin oo dembi u qofkii hadalkaa yiri taa waa dembi tooba u baangaa talabaad reerkiibuu haystaa buu rabo wladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabatin mu'minatin baa wayaxrumu waquhaa xataa yukafira min qabli an yatamaasa intaan istaaban kafaaradu waxay tahay adduna waa sheegtay dimi waa noo iman masalada haddii aad tiradaa daba ka ummi waa intii naska ahayd maadaama hooyada waxa loogu shabahay ay maxaarimtaadi aan guud ku banaanayn tahay qiisa calayha waxaa looga qiyaasay maxaarimtii kaloo dhan naftay leeyihin fuqahadeena shaaficiyadu waxay yidhahdeen qaacida waxaa jirta asal iyo qaar may alkullu waljus axkaamta kulliga ku xiran baa ka xoog badan axkaamta jusiga ku xiran ilaa fi mas'alati dihaari maslatu dihaaranta calaya ka dahay inii waa ju dhabarku waa juzu hooyadii ka mida haddaad tidaanta calaya kawni hooyaday oo kalaa iga tahay kadahay hooyada dhabarkeeda maaha hooyaday oo kalaa iga tahay ma dihaar baa waxay dhaheen kinaayo wey kadahay umina sariix wey kawnina kinaayo niyo u baahan wey oo hooyaday oo kalaa tahay ixtiraamka iyo qadarinta iyo kale noqon karta laakiin kadahay umi ma noqon karto kulli ka xugum khafiifsan juzi masaladaasa fiqiga shaaficiyada jirta yihahdeen walcawdu huwa noqoshada uma yacuuduna waxaa looga jeedaa an yumsikahaa waa inuu haysto bacda dihaari dihaar kadib zamanan xilli yumkinu ay suuragal tahay an yaquula lahaa inuu ku dhaho fiihi zamankaas antay taariqun oo falam yaqul uusan dhihin inuusan furin oo dalqadii uusan raacin mise waktuu raacin kara ay jirtay baa looga jeedaa fain caqaba dihaara jihaadkii hadduu ka dabageeyo bialaaqi alaaq calay fawli dambe ulliqat naagta waa la furayaa walaa kafaarata kafaara lagama rabo waladiina yacuuduuna muusa soo geli wakafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin muminatin uqul ilaahi xoraysoo la xoreeyo weeye saliimatin min alcuyuubi ceeb ka badbaaday allatii ceebtaasoo taduru bilcamal camal iyo shaqayan in wax qabsata dhibaysa adoon baan xoreynaya curyaadaan la ogolana marka horeba biilkiisu ku dhibay marka horeba culays ugu hayay baan lama ogola mid shaqaysan karo isku fillaan karo ummadda culays ku ahaanayna inaad xoraysa wey inaga dhamaayn addoommadii fain lam yajid haduunan helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xigta lixdan maalmood aad soogi fain lam yastadic hadduusan awoodin faitcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin baa quurin kula miskiinan miskiinka sabab mudda lix boqoloo garaan baa siin oo min qulfi baladi bad beledka aad joogto laga cunaa xabban isagoo miro aad siin shiiditaan iyo dallac iyo suugiya lagala qabo biniyati kafaarana niyoona kafaaraadku waa min jinsi alcibaadaat cibaadaadkuna niya u baahan yihin inama acmaalu biniyaat wa likulli mriin maa nawaa bay yihiin kafaarada waa ilaahay sheegayo wuxuu yihi bataxriiru raqabatin uma waladiina yubaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله ساسا أيضا يضبط إلى يفريا لكن جاءت وانا الدم كفارة dambi aad gashay weeye markaasaan caawa ku daynaynaa wallahu aclam sal allahu ala muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam marka han su-aala iin keenay wuxuu leeyahay maalmahan waxaa jira meher loogu maga lagu magacaabay cadowga iga jiri meher lagu magacaabay baa jiraa la yidhi cadowga iga jiri saa fasiri doona oo ah marka meherku dhacayo ka hor in ay ku soo heshiiyaan kitaab qur-aan ama boqol doolar deedna goobta meherka gabadha reerka ku dha ku dhacdo soddon kun toban kun oo doolar baan ku heshiinay oo sidaa ahaa sidaa ahaan reerkii meherka ma ansaxayaa haad mid u ansaxayaa soddonkii kun bayna noqon meherka iyo sadaaqa iyo caqdigu dad baa markhaati ka noqonaya wixii sagaalaha la keenay markhaatigana loo yeelay baa laagugu leeya hoosena ka bax way hoga jir markaas adigu hawkaa gashaacay wayga jegi haddii lagugu sira adiga hawa kuu taagan laha sababtana markaan ku ducaysanaya habeen tan baabulnikax lama xidhiiso markaan ka jeeso